alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslama wbaarak calaa nabiyihi اlkariim muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii sagaaliyo tobnaad oo ka mid ah risaaladii itxaafu saadati biqasasi الsaxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu alraabicatu walarbacuun qisada afartan iyo afraad munaadaratu cabdilaahi bni cabbaas cabdulaahi bnu cabbaas la doodidii uu la dooday weeye lilkhawaariji khawaariji cabdulaahi ibni cabbaas iyo qolyihii khawaarijda ahaa ee ostakfiirka oo soo baxay muqadimaadkooduna iyo hordhacooduna uu ahaa wakhtigii nebiga inay bilowdeen sala allahu caleyhi wasalama nebiguna uu ka sii digay qolyihii noocaas ahabuu wakhtigii caliy bnu abi taalib khilaafada uu hayay niqaash iyo dood uu la galay baa meeshaa inoogu taalla insha allahu tacaala can cabdilaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allahu canhuma qaala cabdulaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi lammaa goortii kharajat ay soo baxday alxaruuriyatu qolyihii khawaarijta ahaayoo takfiirka alxaruuriya waa nisbatun ilaa xururaa waana magaalo ka mid a magaalooyinka kuufo waana meeshii ugu horreysay oo qolyaha khawaarijta ahi ay qalcad ka dhigteen oo ay ku kulmeen meeshaasay ahayd ayib meeshaa markay isugu soo ka soo baxeen ijtamacuu way isu yimaadeenoo way kulmeen walxaal hum ayaguna sittatu aalaafin lix kun ay yihiin lix kun oo ruux oo islaamnimo sheeganaya ummadda ayada ka soo hartayna gaalo u haysta weeye ataytu waxaan u imid buu yidhi haddaan cabdulaahi ibnu cabbaas ahay caliyan cali ayaan u imid markuu cali uu imaanayo waa in dhoole la hagayo cabdulaahi ibnu cabbaas wuxuu ka mid ahaa raggii indhabeelay intay noolaayeen inaad indhabeeshidna kama dhigna inaad ilaahay agtiisa ruux ka liita aad tahay bal dadku siay u kala iimaan badan yihiin bay u kala imtixaan badan yihiin imtixaanka iyo ibtilaa'aadka la marinayo walidaalika nebigeennu sheegay labada uu jecel yahay oo xabiibateynkiisa oo qofka waaya waa labada indhood xaggana ku sabray inuu janno leeyahay buu nebigeennu sheegay sala allahu caleyhi wasalam cabdulaahi ibnu cabbaas wakhtigan u ahayo waa la hagaya waxaan kaloo gaari doonaa kacab ibnu maalig oo asaguna indhoolo ahaa oo la hagayo ilaahina qur-aan ka soo dejiyo nin wanaagsan u ahaa indhala-aantiisa maaha waxaa qur-aanku ka soo degaya fadli uu leeyahay iyo toobadda laga aqbalay weeye marka cali baan u imid buu yidhi fa qultu waxaan ku idhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow abrid qabooji oo dibdhig biduhri salaada duhurka salaaddu waxay leedahay awal waqti oo laga tukado aakhir waqti oo meesha ugu dambaysaana waa leedaha awsad iyo dhexdhexaadna way leedaha bilaadulxijaazoo la joogana wakhtigaa waxaa laga yaabaa inay kulaylo ahayd marka wuxuu leeyahay salaada duhur dib u dhig maxaa dib u codsanaysaa in lagugu dhigo lacallii waxaa laga yaabaa an aatiya inaan aatiya inaan u tago haa ulaa'i kuwaas alqowma ee qolada ah oo fa ukallimahum aan la hadlo waxaa laga yaabaa salaaddaa haddaad xoogaa dib iigu dhiigtid lixdaa kun oo meesha joogtooo ciidanka ah oo baatilka ku sugan muslimiintii iyo saxaabadii nebi muxamedna gaalaysiiyey inaan inta u taga wax anfacaan u sheego aan la hadlo inay jamaacadu i dhaaftana ma rabo mar waa indhoole oo waa nin weyn marna rag lix kunuu rabaa inuu qanciyo u tago xaggana ma uu raba salaada jamaacadu inay dhaaftay wuxuu rabaa fadiladii jamaacadu lahayd inuu ka faa'idaysto innagana waxaa laga yaabaa jamaacadu maalin walba inay nagu dhaafto shaah iyo laadhu iyo turub la ciyaarayo annagoo indha qabna oo lagu qabna oon wax mashaakilu ina haysan marka waa la kala tegey qaala cali wuxuu yidhi innii anugu akhaafu waan kaaga baqayaabi calayka dushaada nimanku niman dhib yar ma aha niman sharwadayaala weeye nin indhoolaana waa tahay aduu khayr gaarsii baa isleedaha laakiin waxaan ka baqayaa inay shar kuu geystaan oo ku dilaan qultu waxaan idhi buu yidhi kallaa maya riwaayo kalaa waxay sheegtay kallaa maya insha allahu allah haduu doono wax dhiba inaysan ii geysan baan rajaynaya ee ifasax wuu fasaxay qaala bnu cabaas wuxuu yidhi fa kharajtu waan soo baxay ilayhim xaggooda walabistu waxaan xirtay axsana maa shaykan ugu wanaagsan oo yakuunu ahaanayo min xulalilyaman yaman waxyaalaheeda la isku qurxiyo iyo isku jooggeeda dharkeeda isku joogga ahoo xullidaahoo la isku qurxiyo dhar aad u heer sare ah oo dhar xaragahan soo qaatayba weliba kii ugu wanaagsanaa ka mid ah qaala abuzamiil baa wuxuu yidhi kaana bnu cabaasin cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu ahaa jamiilan nin quruxsan buu ah markaad quruxsan tahay xaragatooyna aad tahay xaragooda jamiilkaagii iyo quruxdaadii dharkan iyo labiskan quruxda badanna qurux buu usii kordhinaya marka waxaad nin aad u qurux badan jahiiran ee weliba cod dheer aad u cod dheeroo wuxuu ahaa ay suurtagal tahay kumanaankaa meesha jooga inuu gaarsiiyo codkiisa nin aad cod dheer bu ah. waxaa kaloo jahiirka la yidhaahdaa jamiilan mid qurux badan jahiiran oo sii qurux badan ayadana waa lagu macneeya cod dheer iyo qurux zaa'ida qaala bnu cabbaasin cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi fa aataytuhum waan u imid munaadaradiibaa bilaaban rabtay iyo doodii u fiirso wal walxaal hum ayaguna mujtamicuuna ay ku kulansan yihiin fii daarihim gurigoodii iyo meeshoodii hoyga u ahayd qaa'iluuna xaaley yihiin kuwa qayluushanaya wakhtigu waa duhurkii ayaa joogaoo salaada waa sagaal lahaa dib igu dhig wakhtigaasay qayluushanayaan oo yaro jiifsanayaan fa sallamtu waan salaamay buu yidhi calayhim dushooda cabdulaahi ibnu cabbaas wuxuu aaminsan yahay nimankaan inay muslimiin yihiin culimmadoona qayb badan oo ka mid a ah waxay leeyihiin khawaarijtu muslimiin bay ahayn waana sida saxda ah muslimiin bay ahayn muslimnimuu ula dhaqmado wuu salaamay marka assalaamu calaykum buu ku yidhi fa qaaluu waxay yidhaahdeen marxaban soo dhoweyn ayaa bika adiga kuu sugnaatay yabna cabbaasi in cabbaasow qolyaha takfiirka oo hadda jooga oo mabdii khawaarijta qaatay u fiirsada marka hadda la salaamo assalaamu calaykum markaad tidhahda see tahay buu ku leeyihi ta kuu qasro mujaamalayn iyo cabdulaahi ibnu cabbaas salaanta u salaamay kamaysan jawaabin assalaamu calaykum marxaban bikale soo dhowow ibn cabbaasuu soo dhowow war salaanta ka radiyaninka ninka uga radinayaan gaal bay ka aaminsan yihiin bihi marka atawaasow bihi balhum qowmu daaquun inay isu dardaarmeen baad moodaayo dadka ahlubidaca iyo dadka inxiraafay iyo meelunbay iska shabahaan oo isaga egyihiin kamaysan jawaabin salaantiisii soo bay ku yidhaahdeen markaysan ka jawaabin haddana waxay ku darsadeen qodqod bay ku bilaabeen saxaabigii u socday su-aalahooda fiirso famaa maxay bay haadihi tani tahay alxullatu war isku joogaan quruxda badan oo aad qabtid waa maxay kas buu usoo gashada asna laba waxyaalood buu rabaa inuu dareensiiyo waan arki doonaayo kas iyo maag iyo ku talagal buu ahaa labiska quruxda badanoo uu soo qaatay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi maa waxa taciibuuna aad igu caybaynaysaan calaya dushayda oo aad igu qoonsanaysaan oo ah labiskan quruxdasan laqad ra'aytu waan arkay calaa rasuulilaahi rasuulka alla dushii sala allahu calayhi wasalama axsana maa shaykan ugu wanaagsan oo yakuunu ahaanayo min alxulali isku joogyada quruxda san asagoo qaba anaa arkay taasi waa qodob oo waxaan idinka warbixinayaa nebiyulaahi moxamed baa xihan jiray xulliyadaha quruxda badan idinkuna jahli baad kaga sugantihiin oo dhaqankiisi waxba kama taqaanaan taasi waa qodob wa nasalat waxaa kaloo soo degtay qul waxaad dhahdaa nebi muxamedow man ruuxeebaa xarama xarimay ziinatallaahi ilaahi quruxdiisa allatii quruxdaasoo akhraja alla uu u soo saaray licibaadihi addoommadiisa iyo wa wadayibaati waxyaalaha wan wanaagsan oo min arrisqi arsaaqda ka mid ah arsaaqda iyo dayibaadka wanaagsan oo ilaahay arlada iyo dunyadaa u dhex dhigay oo ilaahay dadka u xalaaleeyay iyo ziinada iyo quruxda zino iyo ziina kala jira zino waa tan xaaraanta hodee zinada caadiga ah ziinaduna waa qurux ziina quruxdaas waxyaalaha lagu xaragoodo wixii dee sharcigu khaas u reebay khaasnimadiisaa loo daynayaa laakiin al aslu waxa weeye inay bannaan tahay inaad isqurxisid oo dhowr quruxsan qaadati aayaddaasna sidaasa alla ku sheega laba meelooduu marka ka duqeeyey xaggii sunnada waa ka soo galo wuxuu dareensiinayaa khawaariji sunnadii nabiga inaysan waxba ka aqoon iyo dhaqankii nebi moxamed sal alla alih wasalam haddayba la yaaban yihiin oo inkirayaanba waa maxay su-aashaasi ku bilaabeenba dhan kaleetana waxbuu ka duqeeya kana tusaalaynayaayo qur-aanka ilaahay baa wuxuu inkirsan yahaa oo qur-aanka lagu inkiray ilaahay zinada iyo quruxda dadka usoo saaray dadka diidan qur-aanku taasu kuwaasuba la dagaalsan yahay qolyahaasuu radinaya qul man xarama yaa xarimay dheh oo diiday quruxda iyo xaragada ilaahay oo addoommadiisa usoo saaray marka diintiina jahli bay kaga sugan yihiin oo kitaabkii qur-aanka ah dhanka kaleeto sunnadii nebigaana oo diinta ilaahay ayadana waxay kaga sugan yihiin jahli su-aashii markuu ka jawaabay waan qanacnay khayr allaha ku siiyo iyo niqaash kalaan qabnaa midna meesha kuma qora aqoon buu tijaabiyey waa sahansan yihiin marka waa aamuseen su-aalo kaley bilaabeenoo qaaluu waxay yidhaahdeen famaa maxaybaa jaa-aku keenay bika adiga maxaad la socotaa isku midba ma nihinoo raggaa halkaa degan baan nahay oo xaruuriyada ah maxaa ku keenay qultu waxaan idhi bu ataytukum waxaan idinka imid min cindi saxaabati nnebiyi nebiga saxaabadiisa agtooda sala allahu calayhi wasalama oo min almuhaajiriina muhaajiriin ah iyo wal ansaari ansaar liuballiqukum saan idiin gaarsiiyo liuballiqakum saan idiin gaarsiiyo maa waxa yaquuluuna ay leeyihiin horta waxaan ka yimid saxaabadii nebi moxamed xaggooda oo muhaajiriin iyo ansaar ah waxaana la socdaa fikradda ay qabaan inaan idiin sharxo anoo ayaga naa'ibka ah al almukhbiruuna ee ka warramaya bimaa waxa yaquuluuna ay leeyihiin fa calayhim saxaabada nebi moxamed dushooda ayuu nasala kusoo soo degay alqur'aanu qur-aanku wuxuu rabaa waxyaalo saxaabada nebi moxamed iyo khawaariji ay ku kala duwan yihiin inuu khawaarij u sheego kow ayagu qur-aanku la baashiray oo wakhtigoodu soo degayay oo ayagu kusoo dhex degayay waa qodobka labaad wahum ayagu aclamu ayagaa u xog ogaalsan bil waxyi waxyiga alle uu rasuulkiisa ku soo dejiyana khalqiga iyo uunka inta kale ayaga ka yaqaana minkum idinka ha wahum ayaga aclamu idinka yaqaan bil waxyi waxyiga minkum idinka wa fiihim dhexdoodaana unsila qur-aanka lagu soo dejiyey walaysa fiikum idinka dhexdiinna kuma sugna minhum ayaga xaggooda xaalu ka ahday axadun qofna lixdiinaan kun oo meesha fadhida hal oo nebi maxamed saxaabadiisiiyo idinkuma jirabi hal ruuxna idinkuma jiro waa arin cajiib badan waa indhala'ya wuxuu xifdisan yahay macluumaadku haya haddana fiiri ha qariibsanin waxay yidhaahdaan idaa baala idaa dahara sababu batala alcajab shayga mar hadduu sababkii keenay uu daahir yahay la yaabka inaad la yaabtaa waa kaa zuulahaya waa kaa tegaya nebi maxamed baa u duceeyey sal alla wuxuu ka soo jeedaa usro lagu yaqaanay dakinimo iyo caqli iyo fahan iyo xikmad waa in adeerkii nebi moxamed oo laxmiya sal alla asagoo dayar buu wuxuu ahaa la taliyaasha cumar ayuu ka mid ah oo maalin buu wuxuu sameeyey mar walba uu odayaasha la tashanaya dadka ahlu shuuraha asaguu keeni jiray cabdiraxmaan ibnu cawf baa wuxuu ku yidhi cumarow annaguba kuwa asaga laal-eeg waan leena cabdiraxmaan marka wuxuu u duurxulayaa inuu yidhahda ninkaa naga daah wiila laal-eeg baan leenahay haddii kaleeta nin walba kiisaa soo kaxaysto markaasuu ninkaanu meeshaad ogtiin buu ka soo jeedaaye waxaa weeyaan ogaada maalinkii dambeetuu su-aalo weydiiyey ikhtibaar ah suuratu idaa jaa maxay ka hadlaysaa suuraddan odayaashii suuradoo dhan baa fadhida niba meelbu ku dhufta qarro waa garan waayeyba cabdullahi bnu cabbaasuu ka waran suuraddanu geeridii nebi maxamed bay ka hadlaysaa bi sal alih wasalam waxaan u malaynayaab maalinkaa wuxuu su ii weydiiyey odayaashoo la fadhiyabi asagiibaa warramaya wuxuu rabiy arrinkayga bannaanka inuu soo dhigo odayaasha tuso marka nin u qaymo badan bu ahay nebi maxamed baa u duceeyey ilaahu diinta fahamkeeda bar iyo tafsiirkeedaba ilahu diinta fahansiiye tafsiirka qur bar nin ducaysan buu ah marka saxaabadii nebi maxamed hal qofna idinkama jiro fa qaala bacduhum qaarkood baa waxay yidhahdeen khawaarijtii baa isla hadlaya laa tukhaasimuuha hala doodinina qurayshiyan war quraysh hala doodinina ha qurayshan quraysh hala doodinina laa tukhaasimuuha la doodinina qurayshan quraysh fa ina allaaha alla yaquulu wuxuu leeyahay bal hum ayaga quraysh ah qowmun qolo weeye khasimuuna muran iyo qarjajac badan qur-aanka ilahay bay meel dara rabaa inay ka ridaan oo luqunjabaaraan warrinkaanu xujuu idiin keena aayado qur-aanu idiin keena qulman xarama ziinat allaahi wuxuu idiin keenay nebi maxamed baa sidaan sameeyey wuxuu idiin sheegay meesha uu ka yimid wuxuu idiin sheegaa saxaabadii nebiga inaydaan ka mid ahayn haddaad wax isku haysaan bannaanka keena laakiin quraysh ha la halladoodinina ilahay baa yidhi waa qowmun khasimuun waba waxba wax kusoo kordhin mayso adigu soo dadka maadan gaalaysin ila dood ila niqaash waxaad dareemaysaa marka kufaaru quraysh oo nabi maxamed la dagaalamaysa aayadihii ku soo degay baa cabdullahi bn cabaas laga rida marka haaladoodinl waa kuwa ilaahay sheegay iska jira qaala bnu cabaas wuxuu yidhi wa ataytu waxaan u imid ayagiibuu ka warramayaa khawaarijtii qowman qolo lam ara aanan arag qowman qolo qatu weligay ashadda ka darnaansho badan ijtihaadan xagga dadaalka minhum ayaga weliga intaan dad bani aadam arkayaybi khawaarij dadka cibaado badan ma aragbi salaada soonka qur-aan akhriska cibaadada kaala arag waa kuwa nebigu uu sheegayo uu yidhi markaad salaadoodi tiinna isbarbar dhigtaan waxaabad isu arkaysaanba inaydaan waxba meesha ku haynba soonkoodi iyo markaa isbarbar dhigtaanna waabaad yaabaysaaba qur-aan akhriskooda kaala haddana halkaa qur-aan ku dhaafmayabu nebigu sal alla wasalam halkaa qur-aan ku dhaafmaya waxbaa ka khaldan meel baa laga haystaa mushimatan wujuuhuhum wejiyaashoodu way doorsoontay min asahri soo jeed dartii labiiyo tobanka habeenki la soo jeeda salaatuleyl loo tukanaya halkaasaa marka waxaynu cagafta geel oo kaleeto wejiyaashi baa doorsoomay indhaha gududanaya lugihii baa jilfa noqday kaanna aydiyahum gacmahooda waxaad moodaa iyo wa rukabahum jilbahooda tunaa in la laabay calayhim dushooda in lagu soo laabay gacmahan waxaad moodaa iyo jilbahooda in la laalaabay qolfay noqdeen say u taagnaayeen oo cibaado ugu taagnaayeen fa madaa waxaa tegay man dadkii xadara soo xaadiray dadkii soo xaadiray qayb ka mid a ah iska dareertay oo maxay la dareerayaan soo horay umayso orwaraalladoodina ninkaas waa qurayshe fa qaala bacduhum gobolkood baa waxay yidhaahdeen lanukallimanna waan la hadlaynaa hu ninkan walananduranna waan eegaynaa maayo waxa yaquulu uu leeyahay maxaad la yaacaysaan ninku su-aal saxuu keena dadku weligood isku mid maaha ayagii khawaarijtaha qayb ka mid ah waxay leeyihiin waan la hadlaynaayo waxbaan isweydaarsanaynaa waxa uu ku hadlayana waa qaymaynaynaayo miisaan baan saarana qaarra waa iska yaaceen qultu waxaan idhi buu yidhi akhbiruunii iiga warrama maadaa maxay baad naqimtum kaga aargoosanaysaan oo ugu caraysan tihiin cala bni cammi rasuulillaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam in adeerki iyo wa sihrihi nebiga xididkiisa sala allahu calayhi wasalama iyo walmuhaajiriina muhaajiriin iyo wal ansaari ansaar maaqo qolo weeye saxaabadii nebi maxamed guud ahaaneed hadday tahay muhaajiriin hadday yihiin muhaajiriin iyo hadday yihiin ansaar iyo khaasatan cali oo xilkii hayo amiiruulmu'miniin ah xilkana waxaa usii dheer mar waa saxaabi oo mar wuxuu ku jiraa asaabiquuna alwaluun ayuu ku jiraa waa dadkii dadka ugu hor islaamay oo mar waa amiiru lmu'miniin oo mar waa alubeytkii rasuulko rasuulkiina in adeerkiis weeye sala allahu aley wasalam laxmi ah oo mar gabadha inaan nebi moxamed ahayd buu qabaayoo faatimo ahayd waa nin aada u wanaagsan oo nebigu faatimo oo badcatun minhu ah oo u quuroo ku aaminay war ninka noocaasoo nebigu uu sheegay mansiladii nebi haaruun uu u joogay nabi muusead ii joogtaa war khawaariji ninkan maxaad ku haysataan oo ka rabtaan maxaadse muhaajiriin ka rabtaan maxaadse ansaar ka rabtaan qaaluu waxay yidhahdeen alaaan saddex saddex qodob ayaanu ku haysannaa saxaabadaas aa sheegsheegayso muhaajiriin iyo ansaar iyo cali iyo sihriga aa sheegaysidoo dhan qultu waxaan irb yidhi maa maxay bay hunna iyagu yihiin saddexdaasu maxay yihiin qaaluu waxay yidhaahdeen amaa ixdaahunna midood fa innahu cali xakama wuxuu xukum ka dhigay xaakim ka dhigay alrijaala ragga fii amri illaahi ilaahay amarkiisa iyo diintiisa rag buu gacanta u geliyey xugunka alle oo alla uu lahaa buu inta alla ka qaaduu rag siiyey ka wadaan wa qaala allaahu allana wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye inilxukmu xukumku uma ahaan ilaa lilaahi alla unbaa iska leh xugum alla unbaa iska leh ilaahay sidaasuu qur-aanka ku sheega calina xukumkii rag buu siiyey yidhaahdeen wamaa lirijaali rag iyo maxaa kala galay wamaa lilxukmi xukm xukumkii alle iyo rag xaggee iska soo galeen bay yidhaahdeen faqultu waxaan idhi buyidhi haadihi tani waaxidatun waa hal xaboo saddexdii qodob oo aad ku haysateen saxaabada ka mid ee maxaa labaad qaaluu waxay yidhaahdeen wa ama alukhraa tan kale fa innahu cali qaatala wuu dagaalamay walam yasbi maxaabiisna ma soo kaxaysan walam yaqnam xoolana ma soo qanimaysan fala in kaana hadduu yahay alladii ruuxii qaatala uu la dagaalamay kufaaran gaala hadday yihiin laqad xalla waxaa bannaanaaday sabyuhum in la soo qafaasho iyo wa haniimatuhum xoolahooda in la qaybsado wala in kaanuu hadday ahaayeen mu'miniina dad mu'miniina hadday ahaayeen dadku cali la dagaalamayna maa xalla ma bannaanaadeen qitaaluhum dagaalkoodu qultu waxaan idhi yidhi haadihi tani itnataani laba weeyee famaa maxay bay ahaatay ahaaliatu midda saddexaad waxay leeyihiin qodobka labaad cali aan ku haysanno cali iyo mucaawiyaa dagaalamay waa laba saxaabi ciidamaa la isu adeegsada calina xilkuu haayey mucaawiyana wuxuu yidhi anugu raggii baycada la galay kuma jiro markii ciidankii dagaalka la isu adeegsadoo la dagaalamay caa-isha bintu abibakar oo xaaskii nabi maxameda waxay ka garab dagaalamayso la socotay ciidanka mucaawiye ciidankii mucaawiye waana laga adkaaday maxaabiis badanna waa la soo qabtay khawaarijtu marka waxay leeyihiin cali dadka uu la dagaalamay laba mid unbay ahaayeen hadday gaalo ahaayeen dee laba qodob baa cali laga rabi inuu gaaladaas ayagaa addoon ahaan noogu keenoo la addoonsado haddaysan sidaas samayn xoolahoodana la qaniimaysto sidii gaalo lagu yaqaanay haddaysan nimanku ula dagaalamayay aysanba ahayn dad gaalaana qof muslim ah in lala dagaalamo waa xaaraan bal xaaraan kaliya mah ayagu waxay qabaanba qof muslima qofkii la dagaalama inuu gaal diinta ka baxay dunuubta waaweyn o dhan ayuu gaala gaalnimo u haystaa marka taasna waa ku haysanaabaa le qaala wuxuu yidhi innahu markay doodayeen waa su-aashii saddexaade innahu asagu maxaa wuu tiray nafsahu naftiisa min amiiri lmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii ayuu ka tiray nafsahu wuxuu ka wadaa maanta waa magaciisa fa huwa asagu amiiru lkaafiriin gaalada amiirkooda weeyaan cali iyo mucaawiye markay heshiinayeen yaa waraaqa la isu qorqora heshiiskii cali waraaqduu qoraya waxaa ka mid ahayd waraaqdan oo ka timid amiirulmu'miniin oo cali ah mucaawiya wuxuu yidhi inaad amiir tahay haddaan ogahay kulama dagaalameene magacaagii caadiga ah ahayo kugu aqano caliy bnu abi aalib soo qora buy cali markaasuu wuxuu tirtiray amiirulmuminiinmadii ayuu tirtiray maxay amiirulmuminiin kaala tegaysa haddaad heshiis muslimiina ku helaysa wax weyn maaha wax qaliyad sax ah amiirulmuminiin buu tirtiray bas waraaqdii markaa mucaawiyo saa loogu gudbiyey khawaariji waxay yidhahdeen soo amiirulmuminiin muusan ka tirtirin gacantiisa asuu kuma tirtiran haa fa huwa amiirulkaafiriin gaaladu wuxuu yahay marka madaxweyne sababtoo ah inuu madaxweynihii muslimiinta yahay sagaba gacantiisa ku tirtiray qultu waxaan idhi buu yidhi ma waxaa ku sugnaaday siwa haadaa saddexdaa qodob waxaan ahayn qaaluu waxay yidhahan xasbunaa waxaa filan hada kan way iscajibinayaan waxay isleeyihiin cali maantayta waxaad godbaad ku ridee kaman uu bixi karo marka waxay yidhahan saddexdaasaabaa nugu filanba oo qumburudo meel u yaala ayaga la tahay waxaa dareemaysaa marka deganaanshaha ka muuqda iyo qaabka su-aalaha uga dhuuxayo macluumaadka qaabka uga aruursanahayo waa ruux ilaahay waxa uu khayr la doonay qultu waxaan idhi buu lahum ayaga ara-aytum iga warama in qara'tu haddaan akhriya calaykum dushiinna min kitaabillaahi kitaabka alla xaggi iyo wa min sunnati nebiyihi nebigiisa sunnadiisa xaggeeda sala allahu calayhi wasalama maa hadal yaruddu ilaahay uu ku radinaya bihi maagaba qowlakum hadalkiina atardowna raallim ku tiimbi inuu soo gebagabayu rabaa hawshooda wuxuu leeyahay haddii aan aayado qur-aana idiin mabdi mabdi'ina ka hor imaanaya iyo saddexdan qodobo aad wadataan ama sunnada nebiga intaan aado axaadiid aan idiin keeno qowlkiinaan iyo dhaqankiinaan ka hor imaanaysa raallimu ku noqonaysan qaaluu waxay dhaha nacamha xeray ku jiraan marka waxay ku khasban yihiin hadday diin iyo khayraadis yihiin hadii cabdulaahi ibnu cabbaas intaan ula yimaado inay raalli noqdaanoo qancaan oo isdhibaan soo saas ma qodobkaasaa laga sugaya mar walbana waa muhim haddaad ciddood la gelisid iyo dadka ahlu baatilka iyo qof inaad rabtid inaad wax ka saxdayd inaad qaabkan ula niqaashto laga barto faqultu waxaan ku idhi buu yidhi amaa qowlukum hadalkiinna maaqa qodob bay sheegeen saddexdii maxay ahaayeen ma ilowdeen xukumkii ilaahay buu rag siiyey dagaal buu galay maxaabiisna ma keenin qaniimona ma keenin hadday dadku gaalo ahaayeenna inuu labadaas keenaa la raba haddaysan gaalo ahayn inuu la dagaalamo khalad bay ah magaciisiibuu tirtiray amiirulmuminiin ahaa mar hadduu kaa tirtirayna waa amiirulkaafiriin waa lawaasim waxay wax ku gaalaysiinayn halis ah qaala faqultu wuxuu yidhi waxaan ku yidhi buu yidhi amaa qowlukuma hadalkiina xakama arijaala rag buu xukumkii kxaakim kaga dhigay fii amrillaahi arrinkii alle faana anugu aqra'u waxaan aqrinayaa calaykum dushiinna maa shay qad radda ilaahi uu celiyey xukmahu xukumkiisa ila rijaali rag uu u celiyey ooy rag hawsha ha xukumeen yaa celinaya allah allah baa wuxuu yidhi hawshaa waxaan u daaya rag eh ayagu ha xukumeen fii humuni rubci dirhamin dirham afar meelood loo dhigay hal meel oo ka mid ah fii amani dhahaa fii thamani rubci dirhamin dirham afar meelood loo dhigay hal meel oo ka mida ah lacagtiis wax dhan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa rag u celiyo wuxuu yidhi idinku hawshaa gala iyo wa waxa la midka ah, oo min asaydi ugaarta ka mid ah fa qaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow laa taqtuluuha dilinina assayda ugaarta walxaal antum idinkuna xurumun aad tihiin kuwa xarman kuwa xarman waxaa loo jeedaa markaad acmaashii xajka xidhatid ama acmaashii cumrada aad xidhatid intaad acmaasha ku dhex jirtid xaramkaas waxyaalaha ugaartaahoo maraya inaad xabad ka taabatay lama rabo shimbiraha ugaarta waxyaalaha noocaas ma la fahmo qodobkaa ilaahay marka wuxuu yidhi lama ogola hawshaas ilaa qowlihii laga gaara hadalka alle yaxkumu waxaa xukumaya bihi ugaartaas qaymaheeda dawaa cadlin cadaalad laba u saaxiibo minkum idinka idinka mid ah almaaida suurat almaa-ida aayadaas waa maxay waxaa loola jeedaa qof xaj ku jiray acmaasheedii acmaashiisi ama cumro ayaa ugaar dilay waxaa laga rabaa magdhow magtaasu maxay noqonaysaa laba ruux oo caadiliin ah ayaa loo saarayaa waxaa la leeyahaa ugaartan uu dilay maxaa u qaymaha xoolaha caadigaah dadku ay dhaqdaan oo ariga iyo geela iyo lo-da ugaartan uu dilay hadday dee sagaaro iyo wax la mid oo tahay waxaa laga yaabaa in la qaymeeyo haday wax sagaarada ka weyn oo ariga la-eg ay tahayna in la yidhaahdo neef ariga u qaymo ah hadday ka sii weyn tahay laga yaabo maroodi meesha marayaba inuu dilaba la yidhahdo neef geela laqaymatah laga yaabo waa la faham soo maa yaa loo daayay inay xukumaan oo ka odayeeyaan laba ruux oo cadaalad ah xukumkaas yaa raggaa siiyey baa u celiyo yidhi hawshaas ha loo saaro taasi waa qodob wuxuu yidhi fanashadtukum waxaan idinku dhaariyey allaaha alle ilaahay baan khawaarija idinku dhaariyey a xukmu rijaali ragga xugumkooda fii arnabin bakayle arnabku waa bakayle bakayle dhexdii ay xukumaan iyo wanaxwihaa arnabkaa wax la mid mida bakaylaha oo minasaydi ugaarta ah afdalu miyaa fadli badan am xukmuhum mise ragga xugumkooda fii dimaa'ihim muslimiinta dhiigooda ay kala baajiyaan iyo wa salaaxi daati beynihim dhexdooda inay heshiisiiyaan ilaahay baan idinku dhaarsheeyey hadduu ilaahay bakayle la dilay rag u saaray dad muslimiin oo dhiigoodu isku dhammaanaya in rag loo saaraaye ilaahay baan idinku dhaarshay kee fiican su way ka jawaabeenoo waxay yidhahdeen hadda meesha inoogu maqra lakin waxay yidhahdeen waxaa sax ah tan dadka dhiigooda in la baajiyaa inay muhim tahay in ayaga la heshiisiyaa in waqti lagu bixiyo rag loo saarana inay muhim tahay oo cali hadda markii heshiiskan asaga iyo mucaawiye loo ololeynayay rag baa loo saara ayib wa fil mar'ati qofta dumarka ah iyo wa zawjihaa ninkeeda qaala allaahu alla wuxuu ka yidhi casa hayo wajalla weynaaye fa in khiftum haddaad ka baqdaan shiqaaqa baynihimaa labadooda iskhilaafkooda waa labadee labada isqabtay fabcahuu saaroo u bixiya xakaman garsoore oo min ahlihi ninka faamilkiisiiyo qoyskiisa ka mid ah iyo wa xakaman garsoore caadil ah oo min ahlihaa iyada qoyskeeda ka mid ah in yuriidaa hadday doonaan islaaxan hagaajin iyo wax saaxiib yuwafiq wuu waafajinaya allaahu alle beynahumaa dhexdooda fa jacala ilaahay wuxuu ka yeelay allaahu alle fa jacala wuxuu ka yeelay allaahu alle xukma rijaali ragga xukumkooda sunnatan sunna ma'muunatan aamin laga yahay oo wanaagsan oo wax lagu salayn karo akharajtu ma ka baxay can haadihi tan su-aashaa ma ka baxo ma dhammaysta qaaluu waxay haha oo nimankaanu dulqaad badana maxay intaas u sugahayaan sawaariikh baa ku socote ayagaba waa la sugahaya asagaa baray dhaqanka soo midaan ogeyn si fiican bay waxooda u dhammaysteen ilaa uu ka yir ma waxbaa dhiman maya intaasaa nugu filan laba daliil buu u keenay oo ku tusinaya in rag xugum looga dhigo midkood waxa weeye xoolihii ugaartaha ah, ugaartii xaramka joogtay qofka dila rag baa loo saarayaa magdhowooda saas maahayn qodobka labaadna waxa weeye labada labada qof oo isqabta haduu khilaaf dhex yimaado iyo shiqaa iyo naashidinimo khilaafku marra ninku ka yimaadaa marna qofta dumarkaahu ka yimaadaa marra waa dhici kartaa labadaba inuu ka yimaado qofta dumarkaa hadduu ka yimaado ilaahay wuxuu ugu talagalay ragga kow waxaa la yidhi waaniya haddana gogosha kaga hijrooda labada hadday wax ku tari waayaan ha la xanjafiyo waxaan dhib u geysanaynin waa hadday ayaduna ashido tahay haddii dhibku xaggiisa ka yimaadana ilaahay wuu ka warramay in imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraadan hadday ninkii xoogaa waxaa laga yaaba inaad u qadhaysid dumarka keliyu inay naashida noqdaan ragguna naashida waa noqdaan qur-aankayna ku sheeganta haa min baclihabay waxay kaga baqday nushuus alirtifaacu iyo nushuusku iskala sarrayn uba soo joogsan mahayaba bilcan baa tee maxaa sheegaysa gorfloodka ku dhufanhaya mar walba gaashaanku u waa hujuumahaya waa weerarhaya hadday marka istiraahdo warkanka kanaantiisaan u jeedaayo haddaad wax la qabqabsatay ku furhaya ay islaax inay ka gashaa u banaan marka oy tiraa niyahow xuquuqdii lahaban aan ka tanaasulahayaa qaybo ka mid eh ama waxa weyaan anaa hawsha dajinahaye furiinkan iyo waxa weyaan digya damta la ordisa jooji inay tirado hawsha dhulka dhig waa u bannaanta haddii laakiin labadoodaba meel wax ka yimaadeen la garan laayahay xakama min ahli iyo xakama min ahli baa loo saaraya waxaa leeyahay war hawshan bal usoo taliya ayib ilaahay rag marka ayagana u saara waxaa cajiib ah min ahlihi iyo min ahlihabaa la sheegay maxaa labada qoys wax loogu xiray gabadhana waxaa laga yaabaa danteeday ilaalinayaan ninkana dantiisay ilaalinayaan waana laba qof oo xoogogaal ah qaala wuxuu yidhi wa amaa qowlukum oraahdiinna aad tidhaahdeen qaatala wuu dagaalamay walam yasbi waxna ma soo qafaalan walam yaqnam waxna ma soo qanimaysan halkaa maxaa ka dambeeya walam yasbi walam yaqnam maxaa ka dambeeya atasubuuna ma aha atasubuuna ma aha atasbuuna wey atas siinku waa reeban yahay atasbuuna miyaad qafaalanaysaan ummakum hooyadiin caa-ishata caa-isha ah caa soo ciidanka mucaawiye lama socon soo xaaskii nebi moxamed maahayn sal lla lyi wasalam ma hooyadiin hadda waxaad rabtaan inaad qafaalataan uma yastaxilluuna markaasay bannaysanayaan minhaa xaggeeda maa waxa yastaxillu laga banaysto min hayrihaa iyada kayrkeedaoo dumarka kaloo lasoo qabsado gaalada fala in facaltum haddaad samaysaan laqad kafartum waad gaalowdeen bi idinkaaba gaal ah maaraaba la idiin waayayoo idinkaaba saxaabadii gaalaysiiye haddaad tidhahdaan caa inaan addoonsanaa noo bannaan idinkaa gaalaabi wala in qultum haddaad tidhaahdaan laysat ma aha caa-isha ummanaa hooyadeenna laqad kafartum ayadeena waad gaalowdeenbi bal adigu sidheh caris dhaqaajiyebi haddaad tidhahdaan caaisha hooyadaya ma aha gaalaatiinbi haddaad tidhahdaan waa hooyadayo laakiin maadaama dagaalkii gashoo lasoo qabsaday inaan addoonsanno u galmoonnaa noo bannaana ayana gaalaatihinbi fa inna allaaha alla yaquulu wuxuu leeyahay annabiyu nebiga ayaa wlaa kaga muhiimsan oo kaga munaasabsan bilmu'miniina mu'miniinta min anfusihim naftooda annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim waxaa loola jeedaa naftaada maslaxadeeda saaad u raadinayso wanaageeda aakhiriya keeda addoonba waxaa adiga kaaga dadaal badan nafta kugu jirta nabi moxamed sal alih wasalam inuu dantaada ka shaqeeyo maslaxadaada ka shaqeeyo walidaalika ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheega yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyikum dadka ilaah rasuulkiisa rumeeyeyow ilaah rasuulkiisa ajiiba markay idin yeeraan maxay idinku yeerayaan limaa yuxyikum wa xayaatadaada iyo noloshaada akhriyataada adduunba ay ku jirto marka taas waa qodob wa nabi nebi muxamed xaasaskiisiina ummahaatuhum waa ummahaatuhum wey ummuhaatuhum yay ummahaad u yihiin ummahaatulmuminiin weeyaan waa muminiinta hooyooyinkood ilaahay baa marka wuxuu leeyahay xaasaska nabi maxamed hooyo idin yihiin haddaad tidhahda ilaahayow iima aha ilaahay baad la dagaalanta gaal baata haddaad tidhaahda waa hooyo oo aad ayadda ogolaateed laakiin waan addoonsanayaana ayana gaal tahay u fiirso wuxuu yidhi fa antum idinku taduuruuna waxaad wareegaysaan bihi bayna adalaalatayni laba baadi dhexdood baad wareegaysaan bihi ayuhumaa toodii sirtum aad ahaataan ilayhaa xaggeedana ayahumaa toodii sirtum aad ahaataan ilayhaa xaggeedana sirtum waxaad ahaanaysaan ilaa dalaalatin baadinimo caris dhaqaajiye bi mid allaala ku qowshan baad ku baadiyoobaysaan bi fa nadara wuu eegay bacduhum gobolkood ilaa bacdin gobolka kale waa la isfiiriyey khawaarijtii baa isfiirisay qultu waxaan idhi yaa akhrajtu ma baxay min haadihi tan su-aashaa ma bogtoo jawaabteedii miga haysaan qaaluu wuxu idhaheen nacamha war khawaarij gobay ba ahayeen kuwaas kuwa maanta jooga huud iyo ancaam haddii la akhriyo wax qancinaya waa yaryihi marka waxay yidhahdeen haa qaala wuxuu yidhi wa amaa qowlukum oraahdiinna aad tidhaahdeen maxaa wuxuu tiray ismahu magaciisa min amiiri lmu'miniina mu'miniinta amiirkooduuna ka tiray fa ana anugu aatiikum waxaan idinka keenayaa idinla imaanayaa bimandadartardowna aad raalli ku tihiin wa uriikum waxaan idin tusin qad samictum inaad maqasheen anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama yowma alxudaybiyati maalinkii xudaybiya kaataba wuxuu wax la kala saxiixday suhayla bna camrin suhaylkii ina camar ahaa iyo wa abaa sufyaana bna xarbin abuu sufyaankii ina xarbi ahaa abu sufyan ninkii soo islaamo qisada dheere soo garan ninkaas iyo suhayl ibnu camri nin loo yaqaano buu sulxulxudaybiya oo sanadkii lixaad oo hijriga nebigu wuxuu la kala qortay heshiis heshiiskaasoo labadaanu waxay matelayaan ree makoo gaalo ahaa nabi moxamedna dowladdii islaamkaoo reer madiine ayuu matelayaa waa rasuulkii ummadda heshiis bay kala qorteen marka heshiiskii nabi moxamed marka wax ma qori jirina markuu yeerinayu wuxuu yidhi fa qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu ku yidhi liamiiri lmuminiin muminiinta amiirkooda uktub qor yaa caliyun caliyow caliyow qor u fiirsa cabdullahi bnu cabbaas markuu la doodayo wuxuu leeyahay nabi moxamed baa wuxuu ku yidhi amiirulmu'miniin ayaguna amiirka laftirkiisaba gaal u haystaanba laakiin hadduu u haysta maxaa kaa galay adugu waa inaad xorriyaddaada ka hadashay khiyaarkaaga uktub qor yaa caliyu caliyow yaa caliyu caliyow maxaan qoraa haadaakani maa kii weeye isdalaxa uu kula heshiiyey calayhi dushiisa muxamedun moxamed moxamedkii rasuululahi rasuulka alla ah halkaa markuu marinaya nebigu faqaala almushrikuuna mushrikiintu waxay yidhahdeen laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa naclamu ma ogin innaka adugu rasuululahi rasuulka alla inaad tahay jooji baa le rasuululahi jooji maxamed magacaaga horaa lagu oran jiray laakiin intaan dambeoo rasuululaahi ah wacda laanaan ogeyn baa le rasuulilahi inaad tahay waa qodob low naclamu haddaan ogaan lahayn annaka adugu rasuululaahi rasuulka alla inaad tahay maa qaatalnaaka kulamaba aanaan ku rumayn lahaynba inaan kula dagaalanno maka kaa saarno uxud iyo beder iyo meel walba aan wareegno waxaa keenaya maba ba rasuul ilahi inaad tahay waa cajiib saa markay ku yidhaahdeen nebigu muxuu sameeyey sala allahu alayhi wasalam wuxuu rasuulku ku yidhi fa qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam allaahuma allahyow innaka adigu taclamu waxaad og tahay annii anugu rasuulullaahi rasuulka alla inaan ahay uktub qoryaa caliyu caliyow haadaakani maa kii weeye isdalaaxa uu kula heshiiyey calayhi dushiisa muxamed ibnu cabdilaahi muxuu tirtira nebigu rasuulullaahi buu tirtira cabdullahi bnu cabaas baa marka wuxuu leeyahay khawaarijtii buu rabaa inuu wax ka dhaadhiciyo fa wallaahi cabdullahi baa dhaaranaya ilahay baan ku dhaartee la rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam ayaa khayrun ka khayr badan min caliyin cali caligaad hadda haysataan nebi moxamed baa ka fiicnaa wamaa akhraja kamana saarin hu nebi moxamed hu hadalkaa uu ku hadlaydhe hadalkee hadalkii uu yidhi tirtir rasuulullaahi min annubuwati nebinimadii kama saarin xiina maxaa markuu tirtiray nafsahu naftiisa rasuululahi soo nebigu ma odhan hala tirtiro maadaamuu rasuulullaahi la tirtiray rasuulu shaydaan miyuu isla markiiba isu bedelay isuma bedelin marka inuu rasuulullaahi tirtiray booskiina lagu gaabiye keliya moxamed ibnu cabdilaahi rasuulkii iyo nabinimadii midna kama saarin buy qaala cabdulaahi ibnu cabaas wuxuu yihi fa rajaca waxaa soo noqday min alqowmi ciidankii iyo qolyihii khawaarijta alfan laba kun baan ka soo celiyey wa qutila waa la laayay saa'iruhum intii soo hartayna calaa dalaalatin baadini bay ku wada dhinteen lix kun marka laba laga jira maxaa soo haray afartii kun oo kale baadini bay ku dhinteen laakiin laba kun baan anigu soo celiyay maalinkaas wax yar salaadda ii dibdhigab intaasu laba kun oo nin baad idinba kaga soo celiyey axmed baa wariye xadiidkan imaam xaakimna waa saxiix yeelay iyo keyrkii xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa dhowr qodob kow waxaa ka mid ah ruux ahlu xaqaba haddaad tahay oo ilaahay hidaayadii toosnaan ku siiyey dhaqanka dadka wanaagsan waxaa ka mid a ah inay ku dadaalaan cid kastoo dhunsan inay xaqa ugu yeedhaan oo ay soo hanuuniyaan oo ay xaqa u soo celiyaan weligaa fikraddaa qab haddaad taqaanay qof masaajka kugula jira oo diinta ku fiican oo aad inxiraaf ku aragtay oo aad leexasho ku aragtay oo meel xiliya meel dabar la taagan aad aragtay ha ku qoslin hana ku jeesjeesi adiguna naftaada ha ku kadsoomine u duceeyo ku dadaal qofka asaga inaad dib usoo celisid sida cabdullahi bnu cabaas buu u daba taaganya soo meesha kuma cadda laba xadiidku wuxuu inoo faa'iideyn ahlu fadliga iyo dadka wanaagsan ee ahlu khayrka ah iyo ahlu xaqa ama xukaam iyo madax ha noqdeen ama dad ahlu ahlucilmiya ha noqdeene dhaqanka lagu yaqaano waxaa ka mid a inay wada tashadaan walidaalika cabdulaahi ibnu cabaas intuusan tilaabada qaadin wuxuu ku yiri caliyow ma ii fasaxaysaa qolyahaas inaan u tago soo ma xoosataan gacmo wadajir bay wax ku wada gooyaan wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa dadka ahlu baatilka ah haddii aad isleedahay la doodida lala dooda maslaxa laga keenayaa waxbaa lagu xaqiijinayaa in lala doodo xadiidku wuxuu inoo faa'iideyn qisadaani dadka ducaadda ahi qaarkoodba qaarka kale inay u dhimriyaan u naxariistaan culummada iyo ahlukhayrka xaggee laga qaadan cabdulaahi ibnu cabaas cabdulaahi ibnu cabaas markuu yidhi waan baxahaya oo khawaarijtan aadaya cali ereygu ku yidhi muxuu ahaa yaa xasuusta inay ku dilaan baan kaaga baqayaayo halis aad ku geliyaan soo saas maaha u dhimri walaalkaaga muslimka ah oo khayrka iyo maslaxada ka shaqaynaya meeshuu doon ha iska tuure dirhad ha odhan adugu xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa qofka daaciga ah oo ilaahay diintiisa xambaarsan oo raba inuu ummad wax u taro inay muhim tahay inuu noqdo ruux ilaahay kalsooni ku qaba sidaa awgeed markii war nimankan waa lagaaga baqayaa kalaa insha allahu bi may insha alla iska dhaqaaji keligii asagoo indhooloo laagayo xadiidkani waxyaalahina tusinaya waxaa ka mid ah qofka ilaahay diintiisa xambaarsan markuu raba hadaf weyn inuu xaqiijiyo oo muslimka ahi inay muhim tahay intaadan waxaa wixii ku dhaqaaqin inuu horta jiro qorshe kuu degan iyo takhtiid inaad leedahay qorshaysida horta cabdulaahi intuusan dhaqaaqin wuxuu xirtay min axsani alxulal soo ma xasuusataa dhar aada u quruxsan buu qaatay wuxuu xadiidku inoo faa'iideynaya oon ka qaadanayna dadka ahlu baatilkaha hoon ahlu xaqa ahayn shakiga inuu ku badan yahay mar walbeeta cabdulaahi ibnu cabbaas markii uu kala dooday inay dharkaani bannaan yihiin xirashadooda wuuna ogaa inay ku inkiri doonaan arrinkaas wuxuu u caddeeyey laba qodob labadiina midna kamaysan hadlin qodobka koowaad wuxuu ahaa arrinkan nebigu inuu sameeyey sala allahu calayhi wasalam oo dharkaanoo kale xidhan jiray qodobka labaadna wuxuu ahaa qur-aanka ilaahi baa qofka arrimahan xarima inkiray oo radiyey mana aysan ka hadlin marka waa geel dhallaan qaaday ma dheera camal weeye qofku mar hadduu ahlu bidca yahay xujadiis waa iska waahiyo waa daciif xadiidku wuxuuna tusin qofka diinta ilaahay xambaarsan dadka ka soo horjeeda oo baatilka iyo xumaha ka shaqaynaya usuusha iyo meesha ay ka doodayaan inuu dareemi karo qof baraarugsan uu yaho wacyi fiican leh wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey waxaad diinta ilaahay ku xaqiijin kartaa ummadna ku qancin kartaa waxyiga ilaahay inaad baratid kitaabka ilah iyo sunada nebiga sal aleh wasalam labada unbaa dad lagu anci kara laakiin caqli hadday noqoto adna caqli baad leedahay fulaanno caqli buu leeyahay habda kiinni aftahansan baa laga yaaba marka goobta inuu haro laakiin risaale ilaahay markaad xambaarsan tahay oo waxya xambaarsan tahay niqaashkaaga iyo doodaaduna ay ku salaysan tahay kitaabka alle iyo sunnada nebiga wax aad fahansan tahayna aad ka hadlaysid inaad cerib wanaagsan ka tagtid baa laga yaaba xadiidku waxa inuu faa'iideeyey ahlu xaqi haddaan iri nusuusta waxyiga adeegsadaan ahlu baailkuna waa adeegsadaan laakiin sibay u adeegsadaan waa dabagediyaan waa dabagedinayaan oo tusaale ahaan laa tukhaasimuu qurayshan fa ina allaha yaquulu bay leeyihiin qur-aanka ilahi bay deliishanayaanoo wuxuu alla leeyahay bal hum qowmun khasimuun quraysh oo kufaaru quraysha aayaadkii ka hadlayey baa cabdulaahi bnu cabbaasoo weli ilaahay dusha ka saareen marka ayagii waxyigii bay deliishadeen lakiin waa dabagedinayaan ayib marka nusuusta meelaan booskeedii ahayn ayay dhigayaan oo ka ridayaan waa lagunjibaarayaan xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideeyey waxaa ka mid ah oo aan ka qaadanayno inaan lagu kadsoomin qofka daahirkiisa waxa ka muuqda laakiin la qiimeeyo oo la fiiriyo cilmigaaga iyo camalkaaga labadaba la miisaamo nimankan cabdulaahi bnu cabaas wuxuu yihi weligay nimanka cibaado badan ma arag soo saas maahay nimankii noocaas ahaba waxay gaalaysanayaan saxaabada nebi maxamed oo abubakar iyo cumar iyo cali ba ay ka mid yihiin oo diinta islaamkaba ka saaraya oo dhiigoodii banaystay oo caruurta laynaya wa maca daalika halkaasaa sujuudu kaga taala habeenkii o dhan salaatuleyl bay u taagan yihiin maalinkii o dhan inay sooman yihiin baa laga yaabaa karatlcibaadaat marka muctabar ma ahane waxaana samaynaysa diinta ilaahay inuu waafaqsan yahay baa la fiirinaya halkaa unbaa lagaa eegi xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa aan ka qaadanaynaa dadka mukhaalifiinta oo ilaahay diintiisa khilaafsan in laga heli kara dad niyo wanaagsan oo marka xaqa loo caddeeya isla markaba xaqa u noqda lixdii kun soo lagama helin laba kun oo soo noqotay intaan laga helin ka horra markii la yidhi quraysh ha la hadlina waa aftahane waa idin waa idin sheekhabaabise soo qaarkood ma odhan war ninka waa dhegaysanayna soo lamaysa dadku marka isku niyad maaha waa kala niyad waa kala niyad roon yaha xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa qofka diinta ilaahay rabaa dad inuu gaarsiiyo inuu isticmaalo xusnu siyaasa siyaasad aada u qoto dheer oo wanaagsan oo hagaagsan tusaale ahaan cabdulaahi ibnu cabaan siyaasaduu adeegsaday ayaa meeshaan ka muuqata wuxuu weydiiyey su-aalo ayuu khawaarijtii weydiiyey koow wuxuu weydiiyey asxaabta nebi maxamed maxaad ku haysataan soo su-aashu saas ma ahayn war maxaa la idinka siiya asxaabta nebiga aad ku haysataan muxuu u weydiinayaa wuxuu rabaa inuu ogaado cabdulaahi ibnu cabaas nimankan meesha laga raacay inuu ogaado iyo waxay tabanayaan markaad ogtahay qofkan meeshuu ka duulayana waxaa kuu sahlanaanaysa inaad jawaab saxa siisid leanna wuxuu ka duulaya garanaysaa kuu qaymaysan laakiin hawshu hadday iska bilaabatay hebel iyo hebel iyo doodwadaag iyo waxay ila tahay inta isku markaba lagu soo boodo ma la kala raynayo ma la kala roonaanayo waxba la iskuma dhaabo ibdaau lcadalaat wa nin walba cududiisu muujinaya laakiin macluumada qofkan markaad haysa maxaa kaa maqan maxaad raadinaysaa saxaabada nebiga maxaad u gaalaysiinaysaa markuu yidhi macluumu hela saddex qodob baan ku haysanaaba soo ma xasusataan marka horta marka horeto waa inaad dabdi ku samaysa hadii kale arrintu waa kaa baahaysaa markuu gebagabeeyana wuxuu ku yidhi wax kale ma haysaan saddexdaa su aad sheegateen waxaan ahayn miyaad haysaan xasbunaa hada waa ayaga yidhi wuxuu inoo faa'ideynaya ka qaadanaynaa dadka mukhaalifiinta ah shubhooyinka ay keenayaan in laga jawaabo walow wax daciifaba ha noqdeen waayo dad badan baa laga yaaba inay ku dhagarma ku khaldamaan wuxuu xadiidku inoo faa'ideynaya mar haddaad dad la doodaysid inaad ilaahay xasuusisid hadafkaaguna uusan ahayn adigu maanta tarkanimadooda bannaan kaa timaadee inaad ayagana badbaadisay adna ajir aad ka hesheen waqti ilahay baan idinku dhaariyey ma ogtihin soo ma xasuuta baa ku dhaariyo ilahay buu xasuusiye si qalbigooda u dabco wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa inaannu maanta baahi badan u qabno culummo rabbaaniyiin ah oo raasikhiin ah oo rugcadaa ah oo tiro badan waa la heli rag badan oo diinta ilahay ku fiican laakiin weli baahideen waa aad baahideenaa ka badan iyo tulaabulcilmi naabiqiin ah oo aad u cilmi badan oo fahmo badan oo shubahooyinka noocaasoo kaleetaa dadka ka qancin kara xadiidku wuxuu ina tusinayaa qoomka khawaarij loo yaqaanaa inaysan ka mid ahayn saxaabadii nebi moxamed sal alla alih wasalam hal nin oo saxaabada nebiga kuma jirin xaggee laga qaadanaya yaa garanaya yaa hal nin oo saxaabadii nebiga ka mid idinkuma jiraan bi ayana kamaysan hadlin soo ma marka khawaarij wakhtigii nebiga ka bacdi joogtay saxaabada nebi maxamed waxba kagama jiraan rag afkaartooda ku kadsoomay way jiraan laakiin ka noqday hal nin ka mid ma ahayn xadiidku wuxuu ina tusinayaa arrin marka qof loo dirayo qofku munaasaba in loo diro hadday noqoto xagga hadalka aqoonta mustawaha cilmiga nimankaa khawaarijtiya loo diray cabdulahi bnu cabaas baa loo diray xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa aan ka qaadanaynaa ilaahay waxa uu ku manaystay cabdulaahi bnu cabbaas oo ah fahan wanaagsan iyo aqoon zaa'id oo aad u tir badan hala yaamino waa turjumaankii qur-aanku nebiga u duceeyey sala allahu calayhi wasalam oo u duceeyey walidaalika imaamu shaafici waxaa laga wariyaa inuu imaamu shaafici yidhi man carafa alxadiida qawiyat xujatuhu xadiidka nebiga qofka barta adiladiisu adilo xoog badan bay noqotaa dadka ahlubaatilka meeshay soo farcameen buu garanayaa marka xujadiisa ayaa xoog badanaysa waman nadara fi nawi fi naxwi raqa qalbuhu dabcuhu qofka naxwada iyo luqada carabiga bartana qalbigiisu waa iska jilcayo aqaafo badan baa u kordhaysa waman xafida alqur'aana maula qadruhu qur ilaahay qofka xifdiyana sharaftiisu way sarmaraysaa marka qur-aanku adiib luqada carabiga yaqaanu ahayo weliba heer sare ah xaggana sunnadii nebigu yaqaana labadiina waa ka qanciyey radi canhu wa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qolyaha khawaarijta ah xaggee laga raacay xadiidkanaan maanta ka barana laba qodob baa laga raaca nimanka khawaarij loo yaqaano oo saxaabada nebiga gaalaysiiyey fitantu meeshay kaga dhalatay laba qodob a aasaas u ah xadiidkan maanta ka muuqata maxay tahay kan koowaad waxaa weeye inay aamineen saxaabada nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam inay quraanka aanka ilaahay khilaafeen in alxukmu ilaa lilaah somaynaan soo marin asaguna rag ka xaakim dhigtay xukumkana allah iska leh khalaas marka waxay aamineen saxaabada nebi moxamed inay qur-aanka khilaafsan yihiin ma aysan kala qaadin qofkaani hawsha ma u kasoo ma mutacamid baa mise ma aha ma khataa midna maysan kala qaadin qodobkaasi waa qodobka koobaad qodobka labaadna kaasuu ka dhashay waa natiijo oo waxay aamineen qofka sidaas sameeya oo qur-aanka ilaahay khilaafaayo inuu gaal yahay bay aamineen mutlaqanna maysan kala qaadin hadduu zinaysto hadduu qof dilo haduu waxado haduu diinta ka baxo kulligood waa gaal gaal waa gaal maysan kala qaadin marka labadaa mushkilo ayaa nimankaas ayaga ku dhacday halkaasa laga raacay xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa ka qaadanaynaa qofka intaan dil lagu fulinin in marka hore xujada lagu oogo waana sida saxaabada nebi maxamed ay sameeyeen oo tadbiiq camali ah qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay wamaa kaana allaahu liyudilla qowman bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun u fiirsa aayaddaas ilaahay qolo ma dhuminayo intuu hanuuniyey kabacdi ilaa ilaahay uu caddeeyo waxay ilaahay kaga baqaan oy ku dhowrsadaan saxaabada nebigu waa u yimaadeen waa la doodeen diintii bay u cadeeyeen intii soo noqon kartay oo wanaagsanado hidaaye loo qoray markay soo noqotay inta kalena xujadu ay ku quntay intii kale markaa dhaafiyeen nolosha xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey inaysan saxaabada nebi maxamed khawaarij dagaalka ku bilaabina waxa dagaal ogayaashaahi khawaarijta ay ahaayeenoo maare loo waayey wuxuu xadiidku inaa tusinaya oo aan ka qaadanayna walidaalika bukhaari fii saxiixihi ayuu u baabaystaa qatlu lkhawaariji waalmulxidiina bacda iqaamati alxujati calayhim khawaarijta iyo mulxidiinta iyo in lala dagaalamo oo la laayo laakiin markii xujada lagu oga kabacdi xadiidku wuxuu inoo faaidey ka qaadanayna cabdulaahi ibnu cabaas markuu khawaarijta xujada ku oogayay wuxuu isticmaalay shay aada u cajiib badan marka koobaad aayaadkii sheegayay ragga in xugum la siin karoo la odhan karo hebelow haashaas ayadaa uqum oo kala saar ayuu sheegay diinta ilaahay inay ka tirsan tahay oo laba qof oo isqabta hadday isqabtaan dad ehelka aha loo saaro rag haddii waxa weeyaan qof muxrim ah oo xaj iyo cumro mid ku jira uu qofti dilo ugaarna rag ha loo saaro qaybtaas waa qayb shubhadii labaad wuxuu kaga jawaabay si caqliyaysan oo wuxuu leeyahay caa-isha bintu abibakar haddaad tidhahdaan hooyadaya maahna gaalaad tihiin haddaad tidhahdaan waa addoonsanaynaana gaalaad tihiin shubhadii saddexaadna qisadii xudaybiye ayuu kaga hadlay oo ayadana hawshaas uu cali bnu abi taalib magaciisa inuu tiray inaysan mushkilo lahayn xadiidku wuxuu inoo faa'iiday oon ka qaadanaynaa khawaarijta wakhtigii saxaabada joogtay iyo kuwaani waxaa xagga khayrkaba u dabacsanaaba kuwii hore sababtoo a ah waxaad dareemaysaa laba qodobba si wanaagsan bay u hadleen waa khaldan yihiin laakiin buuq kale iyo qayle iyo rabsho ay bilaabeen iyo midna ma jirin waa la dhegaystay ayana waa dhegaysteen markay intaa sameeyeenna laba kun oo ka mid ahaa soo noqotay in badanoo ka mid ahna maysan soo noqon xadiidka dhanka marka waxaan ka faa'iidaysanaynaa khawaarijulcasri iyo kuwii horeeto kuwii horeetaa ka sharyaraa xagga khayrka ayagaa udh u nuglaa laakiin kuwa maanta joogaayey fitankooda iyo aafadooda aad bay u tiro badanta ayib ku dari karaa xadiidkan yarkaa alqisatu alkhaamisatu walarbacuun qisada waxaa weeye afartan iyo shanaad cabaas ibnu cabdilmualib cabaas ibnu cabdilmualib waa cabaaskiina cabdimualib ahaa iyo wamaalulbaxrayn ee xoolihii baxrayn laga keenay cabaas waa rasuulka adeerki ninkan khawaarijta la dooday oo indhoolkaahoo la hagayo ninkaa ninkii dhalay weeyaan waa cabaas waa rasuulka adeerki waxaad garanaysaan xadiidkii qisadii uu ku islaamay abu sufyaan abu sufyaan iyo inay soo islaamaan ninkii sababta u ahaana waa asaga reemaka in la ilaaliyo oo ay islaamnimada qaataan oo guryahooda ku badbaadaan ninkii ka shaqeeyana waa asaga cabaas buu ahaa can anas bni maalik waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi utiya waxaa loo keenay annabiyu nebiga sala allahu calayhi bi bimaalin xoolo min albaxrayni xagga baxrayn baana looga keenay ibnu abishayba wuxuu wariyey riwaayo mursalo ah oo uu leeyahay xoolahaasu bay ahaayeen boqol kun bay ahaayeen waxaana nebiga usoo dhibay alcalaa ibnu xadrami nin loo yaqaano saxaabiyo nebigu uu u diray baxrayn inuu ka soo aruuriyo kharaajka iyo waxyaalaha ka soo baxaya calaana wuxuu usoo dhiibay abu cubayd ibnu jaraax ayuu yidhi ugee nebiga xoolahan xoolaha boqolka kun ayuu keenay marka fa qaala nebigu wuxuu yidhi unturuu ku daadiyahu xoolahaas filmasjidi masaajidka akoon iyo bangi gooniye iyo meel kale ma jira masaajidkaa lagu dhex daadiyo xoolihii waa dahab iyo fida iyo adduun wa kaana wuxuu ahaa akthara maalin xoolo kii ugu badnaa oo utiya loo keena biha asaga rasuululahi rasuulka al sal aleh wasalam dhaqaalihii ugu badnaa oo nebi maxamed soo gal u ahaa xoolahaas fa kharaja wuu soo baxay rasuululahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam ilaa salaati salaada walam yaltafit muusan milicsan ilayhi xoolihii masaajka dhex warnaa muusan fiiri nebigu si usoo socdu masaajka soo gala falamaa qadaa markuu gutay asalaata salaadii jaaa wuu yimi fajalasa jalasa wuu fariistay ilayhi xoolaha xaggoodiibuu fariis xooluhu ku daadsanaayeen buu soo fariistay famaa kaana ma ahay nebi muxamed yaraa mid arka axaddan qof ilaa actaahu xoolaha waa siinayay qof allaale qofkii meeshaa marayo muslim oo masaajka ka baxay kii soo gelaya o fartu ka saarayay ayib id wakhtigaasaa jaa-a waxaa u yimid hu nebiga alcabaasu cabaas bnu cabdimualib baa u yimid waa adeerki fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulka allow actinii isii xoolahan wax iga sii fa innii anugu faadaytu waan furtay nafsii naftayda wa faadaytu waxaan kaloo furtay caqiila caqiil cabaas ba adeer u ah oo caqiil wuxuu la dhashay cali bnu abi aalib iyo caqiil bnu abi aalib waa walaalo ma la fahma cabaasna labadoodaba adeer buu yahay iyo nebiga marka dagaalkii beder baa waxaa lagu soo qabtay cabaas iyo caqiil iyo weliba dad kaloo tira badan markii la soo qabtay riwaayo waxaa jirta culummada qayb ka mid oo ah ay leeyihiin ma sugna markii la soo qabtay baa cabbaas rasuulka intuu induuxi adeerow waa la isoo khasbayo ruux muslimaan ahaaye reerkan reer quraysheed xoolaha aad ka qaadanaysaan oo madax furashada ah toddobaatankan yaan la igu darin aniga hawsheeda gooniha looga warqabo muslim baan ahaa reer makaan ahaa adeer waana la isoo khasba markaasaa nebigu wuxuu yidhi leeyihiin ilaahay baa ka abaalmarinaya haddaad muslim ahayd laakiin anagu daahirkaaga waxaan aragnay adoo kufaaru quraysh la suxuduubayo dagaal kula jiraan ku aragnay buu yidhi xoolana waad haysataaye adeer isfuro markaasuu asaguna isfurtay caqiilna xooluu ka bixiyo wuu soo furo adeer u yahay marka wuxuu leeyahaa dee maalinkii bader baa wixii aan xoolahayey laiga qaaday oo aan isku furanaye adeero waxaan ilaahay maanta masaajka soo dhex dhigo laga keenay wax iga sii fa qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam lahu cabaas khud qaado waayahay xoolahan wax ka qaado faxaaa wuu cantoobsaday fii thawbihi maradiisibuu inta gogladay buu wax allaale wixii galaba geliyey ku shubay ku shubay ku shubay uma dahaba wuxuu damcay inuu qaado uma dahaba wuu tegey yuqiluhu xaaluu raba inuu qaado yuqiluhu ya-du waa godan tahay qaafkuna waa kasirsan yahay macnaheeduna waxa weeye waa alrafcu waalxamlu shayga inta kor loo qaato in la xambaartoo tunka loo rito marka fa fadahaba wuxuu doonay yuqiluhu inuu qaado oo tunka u rito falam yastatic muusan awoodin nag dhulku ka rujun waaye maxaad umalaysaa intee tira leegi ad umalaysaa dahabka la qaadi la-yahay waa xoolo aad u tiro badan waana xoolihii ugu badnaayo meesha yaallo nebi maxamed soo gala fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulka allow xoolihii qaadi waayayo waa u cuslaadeene umur waxaad fartaa bacdahum saxaabada qaarkood yarfac kor ha u qaado hu xoolaha wax kale kama rabee raggaan meesha kuu fadhiya qayb ka mid amar waxaad ku siisaa inay xoolaha kor ugu qaadaan anaa u ridanaye yarfac haddii marka la jasmiyo dee waxay ku jasmaysan tahay waa amar waxaa kaloo bannaan yarfacuhu fa huwa yarfacuhu qaala wuxuu yhi nebigu laa hal ruux aan odhanaya cabaas ha la saxaabada kuma jiro qaala wuxuu yidhi waa yahay ii diiday farfac kor igu qaado hu xoolahan anta adigu calaya dushaysa o adeerkuma eh kor igu qaado io xambaarbi anaa qaadanaya qaala nebigu wuxuu yidhi anna kuugu tegi maayo hal nin oo saxaabiyana ma odhanaya ugu taga fa nahara wuu iska firdhiiyey minhu xaggiisa xoogaa ka midu iska balqiyo iska daadiyey uma dahaba wuxuu damca yuqiluhu inuu qaado weli sidiibu u culus yahay fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow umur far bacdahum gobolkood saxaabada yarfac kor ha igu qaado huu xoolaha calaya dushayda qaala wuxuu yidhi laa maya ha ka yaabi qaala wuxuu yidhi farfac kor igu qaad hu xoolahan anta adugu calaya dushayda qaala wuxuu yidhi laa maya ma dhacayso fa nahara haddana waxbuu ka firdhiyey minhu xaggiisao ka daadiyey uma axtamalahu markaa dambu u qaada marka asigii waliba dhib ay ku tahay markaa dambe marbuu xoogaa iska balqiyay mar labaaduu balqiyay marka saddexaad buu qaada fa alqaa wuxuu saaray oo ku riday hu xoolihii calaa kaahilihi tunkiisa bartaa tunkaa saarta marka uma dalaqa waa tegey famaa zaala kama zuulin rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yutbicu inuu raacsiinayo hu cabbaas basarahu araggiisa uu sii eegayo xataa khafiya ilaa uu naga qarsoomay calayna dusheena ilaa uu naga libdhay nebigu ishiisa meel kale ma eegin asaguu sii fiirinay oo nebigu muxuu ka fiirsanayaa isagaa yidhi xoolaha qaadee cajaban la yaab uu la yaaban yahay min xirsihi cabbaas ku dadaalkiisa xoolaha uu ku dadaalayo ah, jacayl uu xoolaha u qabo in xoolaha la jeclaada ceeb meeha ogaada laakiin jacaylkoodu inuu quluwi ku samaysid unbaa khaldan famaa qaama ma istaagin rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama wal xaal hamma halkaa uu ku sugan yahay minhaa min al amwaali xoolaha xaggooda dirhamun hal dirham kulli wax allaala wixii meesha yaallay nebigu ummadda islaamka ahayd buu qaybiyey sal alla alayhi wasalam bukhaari baa xadiidkan wariyey wuxuuna inoo faa'iideyn in la caddeeyo laga faa'iidaysto deeqsinimadii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam iyo inuusan milicsan jirin xoolaha ama ha tiro bateen ama ha yaraadeena masaajidka ayagoo la dhex daadiyey buu yimid ma milicsana suu usii socday maxraamkiisa taga ummadana jujiyay sal alla alih wasalam waa wuxuu inoo faa'iideynaya aan ka qaadanaynaa imaamka iyo madaxweynaha muslimiintu inay muhiim tahay inuu u qaybiyo hantida qaran oo ummadda dadka mustaxiqiinta ahoo mutaystay iyo masaalixda muslimiinta inuu ku bixiye eh ee uusan samayn sida dadka qaarkood ay sameeyaan hanti goos afartaa sanoo xilka uu hayuu guryo wuxuu ka dhisanayaa aan wadankiisa ahayn hadhow xilka markuu ka degana la arki maayo lama raba arrinkaas waa xuquuq aadame oo mushtaraka ah qiyaamadana ilahay wuu kuwaa qabsanaya nin salafkii ka mid ah baa inta uu yeeray madaxdii ka mida ah wanaagsanaabuu wuxuu yidhi dadku xajinaya oo carafo iyo wadan marahayuu inta saa u tusayba wuxuu fiiri waxaan intaa tira la-eg ooaan anagu maamulo oo hoos yimaada oo aan cadadkoodiiyo intay dhan yihiin aan ruux garan karaa jirin ilaa alla maahan waa runtaabuu laakiin waxaad ogaataa maantana waa shacabkaaga birina ayaga ilaahay hortiisa maxkamad kula fuliyo ogow buu ku yidhi marka masaalixdooda inaad ka shaqaysaa la rabaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideynaya waan ka qaadanaynaa xuquuqda dadku ay ka dhexeeyaanoo mushtaraga ah oo muslimiintu isla leeyihiin hadday noqoto sadaqa iyo qayrkeeda masaajidka in la dhex dhigi karo arrinkaas waa inoo waa xoolo ah masaajidku xadiidku waana tusinaya laakiin maxaa shardi ah haddii la yidhaahdo xoolo masaajidka ha la dhex dhigo xoolahaasi masaajidka wixii loo dhisay waa inaysan meesha ka saarin masaajidka salaad baa loogu talagalay sooma haddii intaan dahab iyo fido laga buuxiye markii layihahdo masaajidka hala galaya waa xiran yahay masaajidkii war maxaa dhacay meel laga gala ma leh iyo dahab ka buuxa la yidhaahdo dee maslaxadii masaajidka loo dhisay xoolahana meesha ka saareen haddii marka wax la jamcin karo mushkilo male in masaajidka xoolo la dhex wax ceebana male xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa ka qaadanayna ama zakaatulfitr ha noqdeen ama qayrkood ha noqdeen xadiidku wuxuu ina tusinaya wax maslaxa ah nafcigiisuna ummada uu gaarayo masaajidka in la dhexgalayla dhex dhigi karo tusaalahaan waxaad arkaysaa maalmaha khayrka badanoo la soomo masaajidkeenan sigiiska waxaad arkeen dad baa waxay keensanayaan biyuhu soo arag dadkay ku afursanayaan isniinta khamiista dad baa waxay keenayaan timir dadkaa ku afuraya soo masaalix caam ah waxyaalaha noocaasoo wanaagsan masaajidka in la dhex karo qofka baahan baa cunta ka cuntaynaya midka waxa weyaan sooman baa ka afurahaya mid iska gaajaysan baa laga yaabaa inuu u baahdo marka waa la dhex dhigi karaa ayaguna haddaysan masaajidkii wasakh iyo dhibaato iyo wax kaleeto isiku keenaynin xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideynaya waxaa ka mid ah oo aan ka qaadanayna nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam asagoo u ogolaaday cabbaas oo ku yidhi qaado ayuu haddana wuxuu dareemayaa wax awooddiisa ka badan inuu qaatay markaasuu markuu leeyahay caaw wuxuu leeyahay maya wixii awoodadahan awooddaadahan kugu talagalay wax kaa tira badan oo aadan qaadi kara inaad qaadatee maya adeer ma kugu kaalmaynayo waxaad ka uudi laakiin ka qaado taasaa marka waxay ku tusinaysaa gobonnimo dadka xilalka haya ay muhiim tahay inay kaga daydaan adiga waxa laga yaaba walaalkaa jeebabka inaad u buuxisid dhowrka sano xilka aad haysid wasiir baa tahay madaxweynea tahay madaxweyne ku-xigeen reerkaaga xagga ka ri jaamacada u dirso iskoollo meel kale u dirso dadka kalena waxba kaama geli adeerkii nebi maxamed adeer u aha weye sal lla alay wasalam waxaan waa qaran ummadda ka dhexaysa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi waaalih